bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wالصlaaة وaلsلاam عlى أشرف الأنbiyaءi والmurslيin nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka الفqه fi الdin rbi شhrx lii صdrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqh qwlي wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala fasl shardu lmarhuuni bihi shaygii loo rahadhigayey shardigiisu waxaa weeye kownuhu inuu yahay daynan dayn deyntaasoo haabitan sugan dayntaasoo laaziman laasim ah falaa yasixu haddaba ma ansaxayso eh, bilcayn alrahnu in loo rahandhigo bilcayni almaqsuubati cayntii lasoo dhacay walmustacaarati iyo tii lasoo cariyaystay filasaxi muctamad haddaan qabanno walaa bimaa sayuqriduhu iyo wuxuu amaahin doono fasalkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa ruknigii afraad ee arkaantii rahanka kamid mid ahaa waxa weeye almarhuunu bihi shaygii rahan loo dhigayay waa dayntii waa shaygii qofkan uu soo amaaday ama uu dayn kusoo iibsaday ee markaa rahanta loo dhigay shaygaas ayuu shuruuddiisa ka hadlayaa saddexdii rukni ee kale wayna soo dhaafeen siiqadii caaqidkii iyo marhuunkii kan waa ruknigii afraad almarhuunu bihi haddaba marhuulubihigaas oo dayntii ah shuruud buu leeyahay rahan loo dhigayo waxaa shardigiisuu yahay buu yihi inuu yahay dayn waa inuu dayn yahay waayo ilaahi subxaana wa tacaala markii uu ka hadlayey rahanka dayn buu ku sheegay ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidiinin ila ajli musama waxay soo socotaba wain kuntum calaa safarin walam tajiduu katiban arihaanun farihaanun maqbuuda marka rahankii ilahi wuxuu ku sheegay dayntii marka dayntaas unbaa rahankii loo dhigi karaa ee wax kale looma dhigi karo oo maalan haddaad alaab soo ammaanaysato ood qof alaab kasoo yani ammaanuhu kugu dhiibo rahan kaama qaadan karo haddaad alaab qof ka soo caariyaysato ama aad ka soo ergisato rahan qaadi karo waaya ile rahanta macnaheed waxa weeye shaygaas haddii la waayo in markaa la iibinayo shaygan kale oo laga maga dhabanayo marka taasina waxay ku bannaan tahay un waaya qaradkii rahanka ama ujeedkii laga lahaa bay khilaafsanta haddaba dayntaas waxay leedahay saddex shardi shardiga koobaad dayntu waa inay ahaato dayn haabit oo sugan shardiga labaad dayntu waa inay ahaato laazim dayn laazim ah shardiga saddexaad dayntu waa inay ahaato macluuma lilcaaqidayn labada caaqidayn waa inay ogyihiin shardiga koobaad ee ah haabitan inay ahaato dayn sugan waxaa kaa baxay suu mualifku tilmaami doono bima sayuqriduhu yani waxa uu qofkan amaahin doono wuxuu hee amaahin doono weli maba laazima deynti dayn weli sugnaatayba ma ah waaya maalan dukaankii waxaad ku tidhi gabadhayda beri hadday kuu timaado raashinka adeega c rahankiina wakaa raashinkaas c oo dayni rahankiina wakaa rahan x buu ku le rahanti baa u dhigtay de weli maba laazima diintaas weli lamaba qaadan waxaa la mid ah masaladan bunuugtu waxay aad u isticmaasho oo ah qofka markii shay laga iibinay maraabaxo in raantii lasii qoro oo qof raantii la keeno oo gurigii maalan raantii la dhigo oo la qiimeeyo oo la kala saxiixdo oo raantii la kala qorto taasaa soo gelaysa weli shayga lamaba soo iibininba shaygii qofka maraabaxa ku dalbay looma soo iibininba weli laguma wareejininba marka rahanku aslanba waa wasiiqo xaq yani loogu kalsoonaanayo marka kala hormari mahayo xaqii ilaa uu sugnaado waa sida markhaatiga o kale marhaatiga intuusan shayga laga markhaati kici lahaa uusan eh, dhicin dee laga markhaati noqon karo waa inuu shayga dhacaa kadib baa markhaatigii eh, uu dhacaya waayahay kaasi waa qayd koobaad qaydka labaad laaziman baa la wuri inuu dayntii laazim ahaato waxaa kaa baxday dayntii aan laazimka ahayn eh, si uu mualifku inoo tilmaami doono oo dib uu ka sheegi doono maalulkitaaba iyo juclujacaali dib uu mualif ka sheegi dono halkaasaan ku sharxi doonaa saddiga saddexaadna waxaa weeye macluuman ilcaaqidayn labada qof ee wax kala iibsanaysa waa inay rahankii og yihiin qadarkiisa oo isla og yihiin rahan mutlaq uun laba raba waa in laisla cayimaa rahankii waxaas ii rahan ama waxaasaan ku rahanin wax intuu dhan yahayna waa in la garanayo marhuumka intuu dhan yahay iyo sifadiisa waa in la garanayo waaya haddaba wuxuu ku yihi mualifka isagu muctarazaadkii shuruuddaa sheegaya falaa yasixu bicayni lmaqsuuba yani cayntii lasoo dhacay shaygii lasoo dhacay rahan looma qaadan karo bimacnaa qofkan hadduu qof kale xoolo ka soo dhaco dabeetana ninkii kaasibka ahaa uu dhaho shaygiiho kuu soo celinayaa oo isla gartaa inuu soo celiyo ma dhihi karo ninkii maqsuuminho ee xoolahan laga soo dhacay rahan halkaa soo dhig shay rahana aan kaasii hayo ilaa intaad ka soo celinayso maxaa yeelay cayn weeyaan waxaan maqane dayn ma marka waxaa rabaa caynta in soo celiyo waaya sidoo kale almustacaara alcayn almustacaara cayntii la caariyeystay nin baa kale wuxuu ka caariyeystay kitaab maalan kitaabkan kuusoo akrin yiri ama gaarigu ka caariyeystay gaariga bal maanta aan kuso hel ma dhihi karo ii inta aad la maqantahay gaarigaas ama kitaabka rahanaan kaa sii hayo halkaa dhig ma dhihi karo maxaa waa yani waxyaabahaas waa cayn oo qaydkii waxaa ku baxayn qaydkii waxay ku baxeen mualifku yuri aan daynan waa yahay walaa sayqridu wuxuu amaahin doonana markaa rahaan kama qaadan karo maxaa yeele waa wax haabit aan ahayn marka wuxuu ku baxay kana qaydkii mualifku yihi haabitan waxan waa inuu yahay wax sugan waxa berri la amaahin doono ama hadhow la amaahin doono rahantiisii keen oo halkaas soo dhig ma soconayso markii dayntu ay dhacdo unbay rahantu imaanaysaa rahanku daynta kama horeynayo rahanku aslan wuxuu la socdaa daynta dayntu markii ay dhacdo ayuun baa rahankihe la keenaya laakiin kama horeyn karto waay wuxuu yihi shardulmarhuuni bihi shaygii loo rahandhigayay shardigiisa waxaa weeye kownuhu inuu ahaado daynan dayn dayntaasoo haabitan sugan dayntaasoo laaziman laazima falaa yasixu haddaba ku asixi mahayo rahankii bilcayni almaqsuubati cayntii lasoo dhacay in rahan laga qaato ma asaxayso walmustacaarati cayntii laiscaariyeeyey ee lais ammaaneeyey ayadna in rahan laga qaato ma asaxayso fil asaxi muctamad haddaan qaban khilaaf baa ku jira labada masalo walaa bimaa sayqriduhu wuxuu amaahin doonana in marka uu rahan kasii qaato intaan lais amaahinin ka hor ayadna ma ansaxayso walow qaala hadduu dhaho aqradtuka waan ku amaahiyey hadihi daraahim lacagtan ku amaahiyey waa irtahantu waan u qaatay biha lacagtii cabdaka addoonkaagan ayaan rahan u qaatay oo faqaala u dhaho qofkii muqtaridka ahaa ee iqtaradtu amaahdii waan qaatay warahantu addoonkiina waan rahan dhigay aw amase qaala u dhaho ninkii baayaca ahaa wax iibinayay bictukahu waan kaa iibiyey addoonkan bikada intaasan kaaga iibiyey wartahantu waan u rahan qaatay adfawa maradii bihi addoonkii ayaan u rahan qaatay fa qaala dabeetana u dhaho kii kale ishtaraytu waan iibsaday addoonkii warahantu maradiina waan kuu rahan dhigay saxa ah arrinkaasi waa asaxya fil asaxi muctamada haddaan qabano wuxuu ku yidhi haddii uu isku barxo oo isku daro rahankii iyo wixii sababayy caqdigii sababayy ama ama ha ahaado ama iib ha ahaado hadduu isku barxo isku daro ee ma banaantahay way banaantahay tusaalaheeda waa maxay maalan wuxuu ihi lacagtanaan ku amaahiyey addoonkaagana rahan baan u qaatay hadda ufiirto weli su-aalkii amaahda maysan dhicin wuxuu ihi lacagtanaan ku amaahiyey addoonkaaganna rahan baan u qaatay intuusan kii kale ka jawaabinba kii kalena wuxuu ihi amaahdiina waan kaa guddoomay addoonkana rahan baan kuu dhigay way asaxaysaa waay labada mas'aleba saxa fil asaxdaasa u taalla khilaaf baa ku jira oo khilaaf asax wuxuu leeyahay jawaabtii maba dhicin ninkan weli umar jawaabin umuu dhihin amaahdii waan guddooye muusa dhihinay waxa weeye waa inuu horta marka hore guddoomaa kadibna rahantii lagu heshiiya laakiin rahantii kama horrayn karto intuusan ninkan jawaabin saasuu leeyahay laakiin sida muctamadka way asaxaysaa maxaa yeele waa tawafuq wuxuu u sheegay u horumarinaya waa wuxuu rabaa inuu ku kalsoonaado waxaan oo dee uu caddeeyo shardigaas sidoo kale hadduu dhaho waxaan kaa iibiyey addoonka maradanna rahan baan u qaatay maradaadan iska leedahayna rahan baan u qaatay dabeetna kii kale uu waan ibsaday addoonkii maradiina rahan baan kuugu dhigay ayadna way ansaxaysaa waa tii hore bay u fiirso tii hore isku daray amaah iyo rahan oo marka hore sheegay amaahdii iyo rahantii dabeetna kii kalena sidii kale ugu jawaabay kana waxa wey wuxuu isku daray iib iyo rahan kii kalena saas ku jawaaba labada way ansaxayaan laakiin waxaa shardi ah mar kasta in shaygan rahanta sababta u ah in la horreysiiyo hadduu ammaah yahan amaahday lama horreysiya rahanka u dhaho aqradtuka waan ku amaahay wartahantu waan rahan qaatay ka kalena u dhaho ikhtaradtu waan amaad warahantu waan rahan dhigay iibkana u dhaho bictuka waan kaa iibiyey wartahantu waan rahan qaatay ka kalena u dhaho ishtaraytu warahantu waa in saa loo kala horreysiiyaa maxaa yeelay rahanku waa taabic marka taabicu matbuuciisa ka hormari maayo waayahay wuxuu ihi walow qaal hadduu aqratuka waan ku amaay hadi darahima lacagtan wartahantu bihaa lacagtiina waxaan u rahan qaatay cabdaka addoonkaaga faqaala kii kalena u dhaho iqtarabtu waana mahday warahantu waan rahan dhigay addoonkii oo qaala u dhaho bictukahu addoonkii maan kaaga iibi bikada intaas wartahantu thawba maradii ayaan u rahan qaatay bihi addoonkii faqaala kii kalena u dhaho ishtaraytu waan iibsaday warahantu waana rahan dhigay adoonkii sax u asaxaya ah fi asaxi muctamad haddaan qabano walaa yasixu ma asaxayo rahankii binujuumi lkitaabati xoolihii laisku kitaabeeyey addoonka lagu kitaabeeyey in rahan loo dhigo ma asaxayso walaa bijucli ljacaalati baadifadda mushqaayadeediina in rahan loo dhigo ma asaxayso waase goormo markii baadifadii aan mushqaayadeeda rahan loo dhigi karin qabla alfaraaq intaysan shaqadii dhammaanin ka hor wa qiila yajuusu way bannaan tahay bacda shuruuci shaqadii markii uu gudagalo kadib wayajuusu way bannaan tahay in rahan loo dhigo biamani lacagtii fii muddati alkhiyaari muddadii khiyaarka ku jirtay waaya wuxuu ku yidhi xoolihii addoonka lagu kitaabeeyey sayidku rahan uma dhigan karo sayidkii wuxuu ku leeyahay addoonkii in aad xoolaha nujuumulkitaaba ii keenayso rahan hee rahan marka aslanba dayn laazim ah oo addoonku ku laazimaysa maa hadduu doon faski karaa ka bixi karaa caqdiga kitaabada marka saas wey jaclul jacaalana waa saasoo kale ma ninkii shaqaalaha dee baadida soo raadinaya ma dhihi karo rahanay dhig ninkii baadida u raadinaya walaa yasex ma ansaxayso in rahan laga qaato binujuumi lkitaabati xoolihii kitaabada ee addoonka lagu kitaabeeyey in rahan laga qaato ma ansaxayso walaa bijacli ljacaalati baadifadda mushqaayadeediina in raha laga qaato ma banaano abla mana asaxayso qabla alfaraaqi intaan shaqadii la dhammaynin ka hor wa qiila waxaa la yidhi yajuusu way bannaan tahay in raha laga qaato bacda shuruuci markii shaqadii la gudagalo lakiin intaan la dhammaynin ka hor inuu ka qaato rahan way bannaan tahay laakiin markuu mualifku yihi qabla alfaraaq waxaa laga fahmayaa bacda alfaraaq in markaa uu qaطcan bilaa khilaafin uu markaa ka qaadan karo rahan mar hadduu shaqadii uu dhameeyo baadidii uu keeno wayajuusu way bannaan tahay buu yihi in rahaan laga qaato arahnu rahankii biamani lacagti lacagtii in rahaan laga qaato fii muddati alkhiyaari muddadii khiyaarka ku jirtay waa yahay wa bidayni dayntii rahnun bacda rahn yani wuxuu ku leeyahay lacagtii muddat alkhiyaar ku jirta ee khiyaaru shardi ku jirta ama khiyaar almajlis waxa weeye rahan waa laga qaadan karaa oo weli maba laazimine caqdigii wax ku jira weli fii marxalat alkhiyaar khiyaar majlis ama khiyaar shardigu ku jira waa laga bixi karaabe maxaa yeelay beyci mar hadduu dhacay caqdigan aa'ilun ila luzuum laazim weli ma aha laakiin lacagtan waxay ku dambayn doontaa luzuum marka sidaa darteed rahan waa laga qaadan karaa wayajuusu way bannaan tahay rahan rahan in laga qaato bihamani lacagtii fii muddati alkhiyaari muddadii khiyaarka ku jirtay waayahay wa bidayni dayntii ayaa markaa rahan loo dhigi karaa wayajuus way bannaan tahay bidayni dayntii halkii dayn rahnu rahnin loo dhigo bacda rahn rahan kadib walaa yajuusu mase bannaana an yarhanahu inuu u rahan dhigo almarhuuna cindahu qofkii rahanta agtiisa la dhigay bidaynin aakhara dayn kale inuu ugu rahan dhigo ma banaano fi ljadiid muctamad haddaan qaban qowlkaa jadiidka ah wuxuu ku yihi meesha laba masala taale masalada koowaad waxaa weeye hal dayn laba rahan ma wada dhigi karaa macnaa marka hore intuu dayntii rahan u dhigo haddana rahan kale makadaba keeni karaa maalan qofkan wuxuu ka amaaday qofkan eh, boqol dollar kadibna saacad buu rahan ugu dhigay saacad konton doollar joogta kadibna ninkii oo calacalay arko le niyow konton dollar saacaddana waa saacad raqiisa ah. eh, daynta adiga qaadan way ka badantay intaas wuxuu u keenay haddana mobil mobilkaana ku darsuuli waa sna rahan u qaado rahnun bacda rahn yani laba rahan ayuu hal dayn u dhigay wayajuuzu bidayni rahnun bacda rahn yani way bannaan tahay hal dayn rahan in loo dhigo bacda rahn rahan kale kadib masalada kalena waxaa weeye in ninkii marhuunu cindahu ahaa ee rahanta uu u dhigay ee dayn daynta uu ka soo qaatay inuu haddana dayn laba intuu ka soo qaatay inuu dhaho rahantii hore ayuunbaa tanna rahan mobilkan wuxuu jooga mala laba boqol oo dolar kaba soo qaad haddana uu ku laabto wuxuu yidhi boqol dolar oo kale amaahe boqolkii dolar buu amaayay wuxuu yidhi rahankeen wuxuu yidhi mobilkii deyntii hore aan rahanka ugu dhiga kaasaa deyntana rahan u ah labada deynoodba kana rahan u ah ma bannaantay taas ma bannaano xataa haddii shaygan labadaba uu ku filan yahay marhuumkan hadduu xataa labadaba ku filan yahay ma bannaantay ma bannaano oo sababtu waa maxay maxaa yeelay marhuumkaas hore wuxuu mashquul ku yahay deyntii deyntii hore qaacidada fiqigan maxay leedahay almashquulu laa yushal shayga mashquulkaa lama mashquulin mar hadduu mashquul ku yahay deyntii hore mashquul lama mashquulin karo almashquulu laa yushal waaya wbidayni wayajuuz waxaa banaan bidayni alwaaxid halkii dayn rahnun rahanin loo dhigo bacda rahn rahan kale kadib walaa yajuusu mase banaan an yarhanahu inuu ninkii raahinka ahaa uu rahan dhigo almarhuuna cindahu kii rahantu agtiisa taallay bidaynin aakhara dayn kale inuu isla marhuubkii ugu dhigo ma banaano fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabano walaa yalzamu ma laazimayo rahankii ilaa biqabdihi inuu gudoomo mooyaane oo laga gudoomo mooyaane minman qof yasixu ay asaxayso caqduhu caqdigii rahanka uu ka asaxayo watajri fiihi way ku dareeraysaa buu ku yiri fiihi ay fi qabdi guddoomidii anniyaabatu wakaalasho inuu qofkii wakiisho waxa weeye raahinka ahaa iyo kii aba guddoomidii iyo guddoonsiintii inay u wakiishaan qof kale laakin hase yeeshee laa yastaniibu qofkii murtahinka ahaa u wakiilan maayo guddoomiddii alraahina kii rahanta dhiibay walaa cabdahu addoonkiisana u wakiilan maayo wa filma'duuni lahu addoonkii loo fasaxay tijaarada wej wej baa ku sugan in markaa uu u wakiilan karo inuu gudoonsiyo waayahay wayastaniibu uu wakiilanayaa mukaatabahu addoonkiisii mukaatabka ahaa wuu wakiilan karaa halkan malif wuxuu ku tilmaamayaa rahankii wuxuu ku laazimaya horta caqdiga rahanka horey baan usoo tilmaanay inuu yahay caqd laazimun min araf jaaizun min arafin aakhar dhinacna waa ka laazim dhinacna waa ka jaa-is dhinacu jaa-iska ya waxa wey dhinaca murtahinka ninka rahanta qaatay uu fasakhi karaa uu iska dayin karaa uu ka bixi karaaba ila asaga xaqa iska leh laakiin dhanka ninka raahinka rahanta bixiyey waa ka laazim goormuu laazimaya laakiin wuxuu laazimaya markii rahanta hee marhuumkii la gudoomo mar alla markii ninkan u gacan geliyay markaas ayuu laazimay lakiin inta ka horeysa isaga laftirkiisa uu ku tasarufi karaa shaygan waayahay walidalik buu yihi mualifku rahankii kama laazimaya xagga raahinka ilaa biqabdihi inuu markaa uu guddoonsiiyo oo markaa yani marhuumkii la gudoomo mooyaane markii laga gudoomo markaa umuu laazimaya walihada ilahi subxana wa tacala wuxuu ihi farihaanun maqbuuda ilahi subxana wa tacaala rahaantii rahanka wuxuu ku sifeeyey maqbuuda in la gudoomo bimacnaa rahankan wuxuu ku laazimaya w qabdiga qabdiga ayuu ku laazimaya mar haddii ninkan uu gudoomo waxa weeye ninkan kama soo saari karo kamana ceshan karo kumana tasarufi karo sida noo imaan doonto haddaba yaa gudoomaya miman yasix caqdigu qofka gudoomaya inuu yahay qof caqdigii rahanka uu ka asaxayo waayahay ilmo yar ku laazimahayo hadduu gudoomo nin waalan hadduu gudoomo ku eh, laazimahayo qof maxjuur caleyhi bisafah qof dee xolihiisii laga sharay ama laga xayiray asna eh, ku laazimahayo hadduu guddoonsiiyo ninkan eh, raahinka ah iyo kan murtahinka ah cid kale ma u tala saaran karaan oo ma u wakiilan karaan guddoonsiintii ama guddoomintii nacam way bannaanta cid kale inay wakiishaan kanna cid buu dirsan karaa inuu guddoonsiiyo raahinka ah kanka murtahinkana qof kale u dirsan karaa laakiin ninka murtahinka ah raahinkii guddoomiddii ooma dirsan karo ma dhihi karo niyo shaygii aad rahantai igu keenaysa aduu ii guddoon ad u fiirso isla asaga laftirkiisiibuu u wakiishay wuxuu aduu ii guddoon gaarigii aduu ii guddoon aduu ii hay yahay ma asaxayso waa inuu ka guddoomaa maxaa yeelay haddii asagii laftirkiisi uu ku celiyo waxay noqonaysaa itixaad alqaabid waalmuqbid guddoomihii iyo guddoonsiyihii baa markaa midooba hal qof isku noqday taana fiqi islaami ma banaano alqaabid walmuqbid inay isku hal qof noqdaan ma ansaxayso waa in laba qof oo kale madax bannaan ay markaa noqdaan ilaa masaa'il yar laga soo reebo mooyaane waa yahay sidoo kale cabdahu addoonka ninka raahinka ahna addoonkiisa ma wakiilan karo ma dhigi karo addoonkaaga ha ii guddoomo waa isku midun raaninkii iyo addoonkiisa waa isku midun qowl baa wuxuu leeyahay ama wel baa wuxuu leeyahay hadduu addoonku yahay maduulan fi tijaara wuu wakiilan karaa wax dhiba male maxaa yeele xoogaa istiqlaaliyaed ama madax banaani ayuu leeyahay mar haddii ganacsigii loo fasaxay oo siirkiisa u fasaxay laakiin addoonkiisa uu kitaabeeyey ma wakiilan karaa wuu wakiilan karaa addoonkiisa uu kitaabeeyey maxaa yeele addoonka la kitaabeeyey xoogaa nooc istiqlaaliyada gacantiisa iyo tasarufkiisa uu madax bannaayay sida ajnabigu la mid yahay mar hadduu dee wuxuu ku xoroobi laha guda galay wuxuu yihi walaa yalzamu rahankii laazimi maayo ila biqabdihi in rahankii la gudoomo mooyaane marhuumkii la gudoomo mooyaane miman qof laga gudoomayo six caqduhu caqdurahni kii uu ka asaxayo watajri way ku dareeraysaa buuri fiihi qabdigii iyo iqbaadkii yani in shaygii qabdigii la gudoomo rahankii waxaa ku dareeraysa buuri anniyaabatu dirsasho ama wakiilasho qof la wakiisho laakiin hase yeeshee la yastaniibu ninkan murtahinka ee rahan qaataha ah ma dirsanayo alraahina kii rahanka bixinayo laftarkiisa inuu markaa u gudoomo walaa cabdahu addoonkiisana dirsan maayo wa filmaduuni lahu addoonkii loo fasaxay tijaarada weji wej baa ku sugan inuu markaa e, dirsan karo wayastaniibu wuu dirsan karaa mukatabahu addoonkii ninka raahinkaa uu kitaabeeye uu dhihi karaa iga gudoon sayidkaaga e, rahantaas uu dhihi karaa walow rahana haddii uu rahan wadiicatan ammaano cinda muudacin nin lagu ammaanaystay agtiisa taala walow rahan haddii u rahan dhigo wadiicatan ammaano cinda kii lagu ammaanaystay laftirkiisa uu u rahan aw amase maqsuuban rahana maqsuuban shay la soo dhacay uu u rahan dhigo cinda dhacay laftirkiisa uu u rahan lam yalzam rahankii ma laazimayo maa lam yamdi haddaysan tegin zamanu imkaani qabdihi yani xilligii qabashadiisa ay surageli lahayd yani zamankii suragelitaanka in la gudoomo hadduusan tegin waladharu muctamad waxaa weeye ishtiraadu idnihi idankiisa in markaa la shardinayo fii qabdihi marhuumkii markaa in la gudoomo markaa laga idan qaadan inay shardi wuxuu ku yidhi ninkan raahinka ah qof uu alaab u dhiibtay oo ugu dhiibtay alaabtii laftirkeeda hadii uu qofki ka soo amaado shay rahan ma ugu dhigi karaa ninkan qof kalu u dhiibtay combyuter combyuterka isagaa u hayay ku amaanaystay dabeetana lacag ka soo amaaday ninkii ammaanada u hayay combyuterka ayuu lacag ka amaaday wuxuu i rahan isii rahan ii wuxuu i combyuterka ammaanada haysay ayaabaa aan kaaga dhigay ma banaan way banaantahay wax dhibaa male nin baa kale xoolo ka dhacay dabeetna ninkii xoolaha ka dhacay ayay ku heshiiyeen inuu xoolihii soo celiyo dabeetna wuxuu yidhi niyow bal lacagi amaahay lacag baan baahanahay ninkii khaasibka ah ee xoolaha ka dhacay ayuu leeyay lacagi amaahay lacagtii u amaahiyey rahan idhig buu wuxuu ihi xoolihii aad iga soo dhacday ma garanaysa aad iga soo dhacday eed baaba iga haysatay kii rahan kaaga dhigay kaa rahan u hayso ma banaanta way banaanta rahankii ninkan aan marka horeba gacanta kusii haye rahankii goormuu laazimi ilaa hadda guddoonsiin ma dhacayse tu ka qaado haddana udhibi maaye uba haystaaba marhuumkii gacantu ku hayaa ninkan muudaca iyo ninkan haasibka ah goormuu laazimi ma laazimi wuri ilaa uu ka tago xilli ay suuragal tahay in hee la guddoonsiiyo yacni wakti shaygan inta e, qofkan u keeno u guddoonsiiyo kana uu ka guddoomo xilligaa markuu tago ayuunbuu rahanki laazim noqonaya inta ka horreysa lakin ma laazimayo laakiin shardi ma aha inuu hee ficliyan u guddoonsiyo intuu ka qaado inuu dhiibo shardi maaha lakin inu waktigii guddoonsiintu wa inuu tagaa maadaama gacanta uu ka hayaba waxaa kale oo shardi ah in ninkan raahinka ahaa uu u fasaxo guddoomidii oo uu dhaho war shaygan markii hore ammaanaad igu haysay laakiin hadda waxaan ku idma inaad iga guddoonto ood yani rahanaan iga guddoonto shaygan dhacbaad iga haysatay hadda waxaan kuu fasaxay inaad hee aada rahan iga haysato waaya walow rahana haddii uu rahan dhigo wadiicatan ammaano ama cinda muudacin nin uu ku ammaanaystay laftirkiisa haddii u rahan dhigo oo wax ka soo qaatay aw mase maqsuuban shay lasoo dhacay uu u rahan dhigo cinda kaasidin ka soo dhacay ee xoolaha ka haystay laftarkiisa u rahan oga dhigaba maqsuubka laftiisii lam yalzam shaygaasi ma laazimayo la rahan dhigay ma lam yamdi hadduusan tegin zamanu imkaani qabdihi guddoonkiisa suurtagalnimadiisa zamankiisa haduusan tgin macnaa zaman uu ku guddoomi kara hadduusan tegin ma laazimayo rahankii wladharu muctamad waxaa weeye ishtiraadu idnihi idni raahini ninka raahinka inuu u fasaxo fii qabdihi shayga marhuumka marka inuu gudoomo walaa yubari'uhu baryeeli mahayo ninkii khaasibka ahaa irtihaanuhu inuu ka rahan qaatay haygan irtihaan inuu shayga rahan u qaatay can alkhasbi dhici ka baryeeli maayo wayubari'uhu laakiin ninkii khaasibka ahaa waxaa ka baryeelaya can alkhasbi dhici aliidaacu ammaanaysi haddii lagu ammaanaysto shaygii uu soo dhacay marka uu ka beryeeraya asbigii i aصi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi masladantii hore bay la socotaaye ninkii kaasibka ahaa ee xoolaha dhacay dabeetana xoolihii uu dhacay inta wax laga soo amaaday rahan looga dhigay dhici ma ka beryeelaya oo gacantiisu ma noqonaysaa yadu amaana oo maanta shaygaas hadduu talfo ama u dhinto marka aan waxba lagu yeelanayn may mujarad in rahan looga dhigay ka baryeeri mayso asbiga maxaa yeelay rahanku waa caqdi tawafuq kalsooni lagu talagalay marka damaankii isma diidayaan walidalik ninka yani e, murtahinka ah ee rahanta loo dhigay hadduu ku xadgudbo shaygii rahanka ahaa yani rahankii ma burayo oo rahankii meesha ka bixinaayo waayahay oo isma diidayaan rahankii iyo damaankii isma diidayaan ala kulli xaal waa sidii inbuu qaasibu xoolahaas oo hayana ee raanka uu ku haystana waxa weyaan qasdigii ka baryeeri mayso maanta hadduu shaygaa dhinto wuu qaadaya hadda murtayinka gacantiisa waa yadu amaana la soco murtayinka gacantiisa waa yadu amaana haddii uu shayga dhinto asagoon kuna xadgudbeen kana gaabinin ma damaano qaadaya laakiin ninkan khaasibka ah uu damaano qaadaya weli qasbigii gacantiisa waa yadu qasb yadu amaana ma ah haddiise wuxuu ku yubariu lidaac haddii lagu ammaanaysto xoolihii soo dhacay qasbiguu ka waa sidee ninkan ninkan neefku ka dhacay maalan wuxuu niyo neefkaad iga dhacda ii socday waa kuu socelinaya buui raalina ahow ilahay baan u keenay waaya wuxuu yidhi haddaba neefkii ii hay maanta waan safrayaae eh. neefka anu ii hayba adaan kugu ammaanaystay neefkii uu soo ka soo dhacay yuu ku ammaanaystay taasi way baryeelaysaa ninkii haasibka ahaa qasbig way ka baryeelaysa maanta hadduu neefkaasi dhinto ma damaana qaadayo maxaa yeelay caqdiga wadiicadu waa caqdi itimaanin maxd yani caqdi ammaano oo maxdi ah wey bar ixtiraam way isdiidaya marka damaankii wadiicada aslan lama damaana qaado wadiicada aslanba lama damaana qaado inuu qofku ku xadgudbo mooyaane waayahay wuxuu ihi walaa yubariuhu ninkii qaasibka ah bari yeeli maayo irtihaanuhu rahan qaadashadiisa ka bari yeeli mayso can lqasbi dhici wayubariuhu laakiin waxaa bari yeelaya alidaacu amaano dhigatashadii haddii loo ammaano looga dhiga shayguu soo dhacay uu ka bari yeelaya qasbiga wayaxsulu wuu ka xasilaya arujuucu noqoshadii can irahni rahankii laga noqdo wuxuu ku xasilaya qabla qabdi guddoon ka hor laga noqdo bitasarufin tasaruf kasta oo yuziilu milka milkigii zuulinaya ka hibatin wadalika miaalka hibatin sida hibadii weeye hibadaasoo maqbuudatin la guddoomay wa birahnin rahan weeye ayuu markaa ku zuulayaan rahankaasoo maqbuudin la guddoomay wa kitaabatin iyo kitaabeen addoon la kitaabeeyey wakadaa saasoo kale tadbiiruhu addoonkii oo dib laga xoreeyay waldhaho anta mudabarun yani xurun bacda mowti markaad dhinto xor baa tahay fil abhari muctamad haddaan qabano wa biixbaalihaa haweenaydii addoontaahaydoo la ureeyo wey lalwadi laakiin in markaa uu ninkii wadiyo addoontii rahanta u taalay waxa weeye noqosho kama dhigno inuu ka noqday rahantii wataswiiji iyo guurintii sidoo kale kama dhigno inuu ka noqday rahankii waaya macnaha addoonkii uu rahandhigay weyaan yani intuusan rahantii usan wareejin kahor hadduu addoontii u tago ama uu u guuriyo nin kale kama dhigna inuu rahankii ka noqday wuxuu ihi arujuuc can arahan qabla اqabd yani horta ninkan raahinka ah hore waxaan usoo tilmaanay haddii uu ninka guddoonsiiyo murtahinka ah marhuumkii inuu rahanka laazimay laakiin intuusan guddoomin waxa weeye caqdigii weli laazim ma ah fahamkii weli ma laazimin walidalik wuu ka noqon karaa wuu ka noqon karaa oo tasaruf kale uu samayn karaa waayahay haddaba muxuu kaga noqon karaa intuusan ninka guddoonsiinin ninka raahinka caqdigii rahanka muxuu kaga noqon karaa wuxuu kaga noqon karaa buu yihi tasaruf kasta oo milkigiisa ka saaraya shaygii marhuumka ah shaygii lagu heshiin rahan loo dhigo maalan gaari bay ku heshiin rahanka loo dhigo gaariga hadduu ku tasarufo oo tasaruf milkiisa ka saaraya waxa wey waxay ka dhiganta inuu rahankii ka noqday maalan tasaruf milki ka saaraya waxaa ka mid a iibkii baa ka mid a gaariga iibiyeyba qof kale kasii iibiyo gaarigii lagu heshiye loo dhigo hibadii baa ka mid hibadii qof kale uu maalan u hibeeyo gaarigiiba oo uu guddoonsiiyo rahan kale hadduu u dhigaba qof kale qof kale wax ka soo amaaday lacag gaarigii rahan ugu dhigay ninkii kale isku ogaayeen ka horreeyeyba kan isku ogaayeen inuu rahan ugu dhigo muusan udhigayn qof kale oo uu lacag ka soo amaado ka dambeeyey ayuu rahan ugu dhigay waxaasoo dhan waxay ka dhigan tahay in he uu ka noqday rahankii marka ninkan murtayinkaana xaq wuxuu leyahy inuu caqdigii uu markaa fasakho beeci ama hadduu ama ahana uu soo codsado alaabtiisa ayuu xaq u leeyahay sidoo kale wuxuu kaga noqon karaa ninka raahinka ah addoonkii haddii uu kitaabeyo dhaho anta mukata uu markaa dhaho xoole ii keen xor baa tahay haddaad xoolaha ii keento sidoo kale addoonka hadduu dhaho anta xurun bacda mawti haddaan dhinto xor baa tahay waa mudabbarkii maxaa yeele ayi waqti uu dhiman karaa marka haddii uu mar uu xoroobana waxa weeye caqdigii dee rahanka uu ka baxaya waa nin xor ah walxoru laa yadkhulu taxta alyad xorku gacanta ma osqalo addoon bay ahay iyadoo addoontii ayuuba uureeyey addoontii la isku waa inuu rahan u soo dhigo ayuuba uureeyey mar hadday uurowdeen maxay noqonaysaa mustawladdu muwalad bay noqonaysaa oo waxa weeye markuu dhinto ayay min ra'simaali ka xoroobaysa siday noo imaan doonta insha allahu tacaala laakiin hadduu u tago addoontii u wadiyo mujarad lwai kama dhigan inuu ka laabtay rahankeedii maxaa yeelay hadduusan uuraynin waxaa wey taasi saamayn ku yeelan maysa rahankii addoontii hadduu u guuriyo nin kale taasina waxa weeye kama dhigan inuu ka laabtay rahankii waa iyadoo musawajo la qabo rahan waa loo dhigi kara wax dhiba male addoon kale u guuriyey ama nin kaloo xor oo faqiir u guuriyey de wax dhiba male taas wuxuu idhi wayaxsulu rujuucu noqoshadii way xasilaysaa can arahni rahankii laga noqdo oo ninkan raahinka uu ka noqda rahankii qabla alqabdi intaan la guddoomin ka hor bitasarufin tasaruf tasarufkaasoo yuziilu zuulinaya almulka milkigii zuulinaya wadalika mitaalka hibatin sida hibadii weeye maqbuudatin oo la guddoomay hibada wuxuu ugu qayday guddoon maxaa yeele alhibatu qabla alqabdi lafteeda laazim ma ah waa laga noqon karaa laakiin mar hadduu intuu qof siiyo shaygii uu talagalay inuu rahan u dhigo haddana uu qofkii ku wareejiyo u guddoonsiiyo markaas wuxuu noqonaysa hibo maqbuuda ah. oo milkiisi markaa shayga uu ka baxayo wa birahnin maqbuudin iyo rahan kale oo markaa qof kale u dhigay oo maqbuudin la guddoomay wa kitaabatin addoonkii oo uu kitaabiyey addoonkii rahanka loo dhigayey wakada waxaa la mida ah tadbiiruhu inuu xagga dambe ka xoreeyo oo u dhaho anta xurun bacda mowti fi ladari muctamad haddaan qaban wa biixbaaliha addoontii ay ku heshiyeen in rahan loo dhigay inuu markaa ninkii raahinka ahaa addoontii si uureeyo oo markaa umuwaladee noqoto lalwaci laakiin inuu u tago mujarad inuu maaragtay is-arkaan ku noqon mayso inuu ka laabtay waltaswiijiiyo guurinti labadaas midna diidi mahayaan rahankii walow maata haddii uu dhinto alcaaqidu kii caqdiga rahanka galay raahinkii ama murtaynkii midkood hadduu dhinto qabla qabdi guddoon ka hor la kala guddoomin rahankii aw mase junna uu waasho aw mase takhamar alcasiiru casiirkii uu khamri isu bedelo aw mase abaqa alcabdu addoonkii rahanka loo dhigayay uu dhuunto oo cararo lam yabdul rahnu rahankiima buriya fi asaxi muctamad haddaan qabano soo sheegno o marka dhowr masalo mualifka halka kuu sheegay masalada koobaad waxaa weeye labadii caaqid caaqidayn raahinkii iyo murtaynkii midkood baa dhintay ayadoon weli aan la kala guddoomin marhuumkii caqdigii rahanka ma buraya ma buraya waxaa meeshiisi soo gelaya uun waaridkiisii kaa dhintay meeshiisi waxaa soo gelaya hadduu raahin ahaa waaridkiisii ayaa soo gelaya ninkan guddoonsiinaya marhuumkii hadduu murtahin ahaana waaridkiisii baa soo gelaya guddoomaya ninkan kale ka guddoomaya marhuumkii waaga haddii uu dhinto midkood raahinkii ama murtahinkii waa sidaasoo kale ayadna oo caqdigii rahanku ma fasakhmaya ee weligiisii ninka majnuunka weligiisii ayuunbaa booskiisii gelaya oo hawshii halkasii wadaya casiir bay ku heshiiyeen in loo dhigo waxa weeye rahan dabeetana casiirkiibaaba intaa la gudunsiin khamri isku bedelay ila casiirku intuu khamiiro iyo khamri noqon karaa ka waran caqdigii rahanka mafasakmaya mar haddii marhuumkiiba lagu heshiiyey ee mucayankaha ah, oo khamri isu bedelay maya addoon buu ahaayo addoonkii lagu heshiiyey in eh, rahankii loo dhigo ayaaba dhuntoo baxsaday rahankii mafasakmaya marba haddii adoonki meesha ka baxay maya labadan suure ee dambe waxaa lagu celeeyey qaacidadii fiqiga ahayd addawaam aqwa min alibtida ama qaacidadii kale ahayd yuqtafaru fi dawaami maa laa yuqtafaru fi libtida yacni caqdiga inuu sii socdo waxaa yani loo dhaafaya waxyaabo kale oon loo dhaafayn haddii caqdigii la bilaabay hadda haddii khamri lagu heshiin laha in rahan loo dhigo maa sixday ibtidaan ma saxday laakiin dawaaman marka hore casiir buu ahaa casirkii baa khamri isku bedelay marka bal waa la sugaya khamrigaas khalqi isku bedeli doonaa intuu khalqi isku bedeli doono ayaa la sugaya markaasaa loo dhigi doonaa rahan addoon buu ahaa wax baxsay soo maaha addoonka addoon baxsada oo aabiq ah rahan looma dhigi karin ilan hayr maqduur calaa tasliimi wayaan laakiin haddii rahankii addoonkii lagu heshiiyey kadib inuu baxsado waxa weeye caqdigii fasakhi mahaye waa la sugaya addoonka waa la raadinaya bilow lasoo helaba oo markaa rahan loo dhigo wuxuu ihi walow maata alcaaqidu ninkii caaqidka ah hadduu dhinto rahan ka galay caqdigiisa qabla alqabdi guddoomid ka hor inta la kala guddoomay marhuumkii aw mase junna waasho caaqidkaasi aw mase tahamar alcasiiru casiirka lagu heshiiyey in rahan loo dhiga haddii uu khamri noqdo aw mase abaqa alcabdu addoonkii u dhuunto rahanka loogu talagalay in loo dhigo ee lagu heshiiyey lan yubdil rahan rahankii buri maayo falasai muctamad haddaan qabano walaysa liraahini kii rahanta dhigayey xaq uma leh almuqbidi ee rahanka guddoonsiiyey tasarufun tasaruf xaq ooma leh inuu xoolihii ku tasarufo tasarufkaasu yuziilumilki milkigii zuulinaya laakiin hase yeeshee fii ictaaqihi xorayntiisi uu xoraynayo addoonkii uu rahanta u dhigay aqwaalun qowlal baa ku jira adharuha qowlka ugu muuqaal badan ee ugu xoog badan waxaa weeye yanfudu inuu ictaaqaasi ama xorayntaasi ay fulayso asaxayso min almuusiri sayidkii waxa weye maalqabaynka ahaa wayaqramu qiimatahu qiimihiisana u magdhabayo ninkii mugtaynka ah yowma cidqii maalintii addoonkaasi u xoroobay rahnan xaaluu yahay qiimahaasi rahan waa yahay waidaa lam nunafidhu haddii aynaan fulinin citaaqii xorayntii haddaynan fulin oo fanfadka markaa rahankii uu soo furmo lam nunafidu xorayntii ma fulinayno fil asaxi muctamad haddaan qabano waayahay wuxuu ku yihi ninka raahinka ah aslanba haddii uu shay rahan u dhigo isla markaana uu guddoonsiiye murtahinkii xaq uma leh inuu ku tasarufo tasaruf milkiga zuulinaya waaya ma iibin karo ma hibayn karo ma waqfi karo mar hadii uu ninkan gudoonsiiyo caqdi laasim u noqday xaggiisa kuma tasarufi karo waaya ilaa ninkan inuu fasaxa mooyaan sida dib uu mualif ka sheegi doono haddaba laga soo reebay xorayntii addoon buu ahaa karaanta loo dhigay addoonkii waa la guddoon dabeetana ninkii raahinkahaaba addoonkii hee xoreeyuui anta xurun liwajhillah waan ku xoreey ictaaqaasi ma fulaya mise ma fulaya aqwaal baa ku jirta qowl dhahayo ma fulayo qowl dhahayo wuu fulayaa mutlaqan iyo qowl saddexaad oo dhahaya qowlkii saddexaad mualifkan noogu sheega waa qowlka ugu muctamadsan wuxuu waan kala saaraynaa ninkan sayidka ah xaalkiisaan eegaynaa hadduu muusir yahay iyo hadduu mucsir yahay hadduu muusir yahayo nin maalqabeena uu yahay oo dee iska bixin kara qiimihii addoonkaas ictaaqiisu fulaya hadduu mucsir yahayna kama asaxaya haddaba hadduu musir yahay ictaaqii wuu fulayaa wuxuuna dhigayaa qiimihii hee qiimihii u xoreeyey ayuu rahan u dhigayaa oo ninkii ku wareejinayaa lacagtiisi waa yahay haddaba ictaaqa maxaa lagoo soo reebay fuqahadu waxay dhaheen ictaaqa sidiisaba xoraynta addoomaha la xoreynayo harcigaa jecel litashawufi shaaric sharcigaa jecel saas darteed masaa'il badan oo ictaaqa laga soo reebaya ayaad arkaysaa Ehm, axkaam kale wuxuu ihi mualifku waidaa lam nunafidu ictaaqii haddaynaan fulinin oo goormaan la fulinayn laba sababaad ku soorayn kartaa ninkan xoreeyey addoonka hadduu yahay nin hee mucsir oo caydh ah isaga fuli mahayo waan kaan soo tilmaanay sida muctamadka amaba waa nin muusir he laakiin qowlkii kale dhahayay mutlaqan ma fulayo ayaan qaadanay qowlkii laga xoog badnaa ayaan qaadanay aduu siday doontaba ahaatee haddaan dhahno xornimadii ma fulayso oo xoreeyey addoonkii marhuumka ah bacda alqabdi dabeetana raankii uu soo furmo sagu raanki usoo furmaya wuxuu kusoo furmaya maalan ninkiibaa deyntii bixiyey ama deyntii baa laga afiyey xornimadiina da way dhacday u hadda marka hadda ma xoroobaya addoonkii marka hore waan diinay oo ninkan mucsir buu ahaa deyntiina waa la bixiyey hadda xornimadii ma dhacaysa wuxuu lam nunafir xornimadii ma dhacayso maxaa yeel waktigeedii wuu tegey waktigeedii ninkan mar hadduusan uusan ka soconin ictaaqii hadda ka socon maayo waaya isagoon awood lahayn buu xoreeyey wuxuusan awoodi karin xoreyntiisi wuxuu ihi walaysa liraahini rahandhigihii xaq uma leh almuqdadi wax guddoonsiiyey tasarufun tasaruf tasarufkaasoo yuziiru milka milkigii zuulinaya laakiin hase yeeshee fii ictaaqihi ictaaqi raahini ninkii rahandhigaha ahaa xorayntiisii addoonkii rahan u dhigay uu xoreeyo aqwaalun aqwaal baa ku jirta adharuha qowlka ugu xoog badan aqwaashaasi waxaa weeye yanfudu ictaaqi uu ka fulaya min almuusiri kan maalqabeenka ah hadduu sayidku maalqabeen yahay wuu ka fulaya lakin mucsirkii caydhii ninkii caydh ahaa ka fuli maayo wayaqramu qiimatahu ninkan muusirka ahana qiimihii addoonkii uu xoreeyey ayuu magdhabayaa yowma cidkii maalintuu xoreeyey rahnan xaalu yahay rahan waidaa lam nunafidu haddii aanan fulinin ictaaqii oo fanfaka rahankii uu soo furmo lam nunafidhu ma fulinayno ictaaqii xornimadii ma fulinayno fi asaxi muctamad haddaan qaban walow callaqahu hadduu ku xidho addoonkii rahanta u yaala xornimadiisa hadduu ku xidho bisifatin sifo fawujida dabeetana sifadii la helo wa huwa asaga oo addoonkii rahnu rahan ah fakal ictaaqi xorayntii umay la mid tahay aw mase bacdahu wujidat waxaa la helay sifadii bacdahu bacda fakaaki rahni rahantii markay soo furantay kadib soo baxday kadib nafada cidqii wuu fulayaa cala uu ninkan sayidka ah ee addoonkan iskale ee rahan u dhigay ee guddoonsiiyey ninkii murtahinka ahaa hadii isagoo marhuun ah uu xornimadiisa sifa ku xidho sifaduu ku xidhay waa maxa mitaalkeedu maala wuxuu hi haddii uu yimaado aabbahay asagoo caafimaad qaba oo xajka ka soo noqdo xor ninkan saa dhahay ku leeyahay waxaa weeye waa addoon marhuun ah dabeetana sifadii baaba la helay asaga oo weli marhuun ah oo rahantii inay soo furmeen aabihii ba xaj soo laabta asagoo caafimaad qaba welina adoonkii waa marhuum waxay la mid tahay weli masalada ictaaqa ictaaqii munajaska ah en sifada lagu xidhin ayay la mid tahay soo aqwaal mayna ku jirin qowl dhahaya mutlaqan ma asaxay qowl dhahaya mutlaqan waa asaxaya qowlka adharko ah in la kala qaadayo muusirkii iyo mucsirkii ninka muusirkana uu ka asaxaya ninka mucsirkana hee kama asaxays aqwaashiiba halkana soo gelaysa oo qowlka muctamadka wuxuu noqonaya in hee ninka muusirka uu ka asaxayo kan mucsirkaanu hee uusan ka asaxayn taa waa haddii sifadii la helo intuusan soo furmin kahor aw bacdahu ama bacda fakaaki rahrahantii markay soo furantay ee deyntii la bixiyey kadib ayuu aabbihii xajkii ka soo laabtay isagoo caafimaad qabo sifadii uu ku xidhay addoonka xornimadiisii ayaa la helay bal hadda markaana ka waran marka iyadu way ka duwan tahayo wuxuu yihi aw bacdahu nafada markaa cidqigii wuu fulayaa dhimaay musin musin sifabu ku xihay sifadiina waa la helay oo ah adoon aabihiinu soo laabta isagoo caafimaad qaba sifadiina waa la helay marka saasuu ku xoroobaya addoonkii wuxuu yihi walow callaqahu cidqii hadduu ku xidho bisifatin sifo fawujida dabeetana sifadii la helo wahuwa xaal marhuumkii rahnun uu rahan yahay addoonkii dee eh, xornimadiisi sifa lagu xidhay rahnun uu rahan yahay fakal ictaaqa xornayntii buu la mid yahay aw mase eh, bacdahu bacda wujidat sifa sifadii waa la badahu bacda fakaka rahn rahanti markay soo furantay kadib nafada marka cidqigii uu fulaya calaa saxiixi muctamad haddaan qabano walaa rahnu walaa yasixu ma asaxayo rahnuhu marhuumkii in loo rahan dhigo liayrihi likayri lmurtahini ninkii rahanqaataha ahaa cid aan hayn in loo rahan dhigana ma banaano wala taswiiju in loo guuriyana ma banaano addoonkii rahanta u yaalay wala walalijaaratu in la kireeyana ma banaano adoonkii rahanta u yaalay ama gaarigii rahanta u yaalay ama gurigii rahanta u yaalay in kaana dayn waa haddii daynku yahay xaalan mid deg ah oo mase xillu waqtigiisa uu soo gelayo qablahaa qabla inqidaai muddati lijaara muddadii kirada intaysan dhammaanin ka ninkan raahinka ah mar haddii marhuumkii uu guddoonsiiyo murtahinkii hadduu marku wareejiyo rahanqaatihii uma bannaano cid kale inuu marhuumka laftiisa u rahandhigo maalan ninkan alaabu ka soo qaatoo ka soo amaahday dabeetna gaarigiisi horahana ugu dhigay lacag bu ka soo qaatay gaarigiisi horahana ugu dhigay ma bannaan tahay gaariga inuu nin kale oo wax ka soo amaaday inuu isla gaariga laftirkiisii urahana uga dhigo dhah gaarigiiganana rahan ku ah ma bannaano maxaa le waa almashquulu laa yushqal aslan ninkan xaqiisa horreeyey midda kale waxaa la diiday hadhow ninkan kale ee murtahinkan dambe inuu kii hore ku cidiidiyo marhuumkii oo hadhow lacagtii kala qaybsadaan shayga taasaa la diiday ninkanana ka mudnaa oo oga xaq horeeyey sidoo kale addoon hadduu rahan u dhigo ma guurin karo adoontaas adoon hadduu ahaa adoonka ma guurin karo maxaa yeelay qiimihiisi baa naaqusaya adoontii mehersaneyd ee la qabay qiimaheed wuu naausaya sidoo kale haddii ahaa shay maalan la kirayn karo sida gaari ama guri oo kale ma kirayn karo mar hadii uu rahan u dhigay ma kirayn karo waaya hadday dayntu ay tahay waa dayn xaal ahay tahay dayntu hadday tahay dayn deg ah oo hadda la rabo ama ay dayntu tahay dayn madan leh madasheeduna ay imanayso inta hee muddadii ijaaradu aysan dhammaanin qabla inqidaai muddat ijaara muddadii ijaara intaysan dhammaanin ka hor laakiin hadday maalan ku madalaysan tahay deyntu sanad sanadka intuusan dhammaanin wuu karayn karaa maalan toban biloodoo kale wuu kol iyo toban bilood wuu karayn karaa bisha u dambaysa ayuu baa la diiday inay kusoo gasho asoo karaysa waaya wuxuu yihi walow walaa rahnuhu ay walaa yasixu ma asaxi rahnuhu marhuunkii inuu u rahandhigay liayri qof kale oo murtahinkii aan ahayn walaa tawiiju inuu guuriyana ma banaan adoonkii marhuumka ahaa ama adoontii marhuunada ahayd walalijaarati inuu kareeyo shaygii marhuumka ahaana ma banaan inuu kareeyo in kaana daynuhu hadduu daynku yahay xaalan mid degdeg ah haddaba in kaana daynu wuxuu la socdaa ijaaradaas mula socdaa in kaana daynu daynku haduu yahay xaalan mid degdega ah, ama mase ixilu uu waktigiisu soo gelayo qablahaa muddadii kale intaysa dhammaanin ka hor walal wau waxaan u bannaanayn ninka raahinkaha ah inuu u tago addoontii uu rahaan u dhigay fain wadica haddaba hadduu wadiyo falwaladu waladkii xorun xor wey wa fii nufuud istiilaadi istiilaadkii inuu fulay istiilaadku waxa weyaan addoonta inay muwalad u noqonayso aqwaalu lictaaqi aqwaashii qoraynta ayaa ku sugan fain lam nunafidhu haddaba haddii aanan fulin istiilaadkii oo fanfaka dabeeta rahankii uu soo furmo nafada istiilaadkii markaa wuu fulaya fi lasaxi muctabad haddaan qabano falow maatat hadday u dhimato addoontii bilwilaadati dhalmadii sababteeda u dhimato harima qiimata qiimaheedii ayuu markaa magdhabaya rahanan xaalu yahay qiimahaasi rahan fi lasaxi muctabad haddaan qabano wuxuu ku yidhi ninkii addoon rahan u dhigay ee ninka guddoonsiye addoonta gebi ahaanba uma tegi karo yani galmo kuma samayn karo laakiin waxaa u bannaan inuu ku istimtaaco maxaa waddiga lagu jiiday maxaa yaele wax laga cabsanay inuu ureeyo ureyntaana waxay keenaysaa inuu muwalad noqoto waaya xataa yani haddaysan hataa uroobaynin oy bikri tahay qiimaheedii baa naaqusaya calaa kulli xaal uma tegi karo si ahaanba addoontii rahanta u taallay haddaba haddii uu tago oo ay uraysato oy ilmo dhasho ilmahaasi wuxuu noqonayaa xor maxaa yeele ku dhashay addoontan asaga askale weladka marka ay u dhashayna waa weladkiisii xor wey u fiirso wuxuu maalik saa u leeyahay dad baan ku baraarugsanayn haddii addoon qof kale uu leeyahay aada guursato maalan shuruud baa leeda kolley qofka caydhama loo geliya addoon inuu guursada oo gabadh xorra ah meherkeeda heli karin su ilahi quraan ku ay weladka ugu dhasho addoontaas nin uu iska leeyahay weladkaagu waa addoon ilmaha yani ku dhashay addoontaas wuxuu addoon u noqonayaa sayidkii addoontaas kalaha la soco toban ilmood ta ku dhasho tobanka ilmoodba nin kala iskale sida arigu kaa daraysan kara maalintuu doono sayid intuu geegeligooda iibin karaa awlaadaada arkayso marka waalidka wuxuu masalada u sheegay waa saas yacni ninkan addoontiisa dhuurahaan u dhigay haddii intuu u tago ay welad u dhasho weladkaas waa weladkiisii xor wey maxaa yeele milkigiisa ayuu weladka ku dhashay nin kale milkigiisa kuma jirto addoontan laakiin waxaad isku haystaa addoontan mas-uuliyadda ma noqonaysa oo istiilaadkii ma fulaya ilan waxaan ognahay haddii addoontiisii uu markaa uu u tago oo ilmo u dhasho inay markaa umuwalad noqonayso umuwaladkana axkaam bay leedahay lama iibin karo lama hibayn karo lama dhaxli karo markuu dhinto way xoroobaysa min rasmaali ka xoroobaysa si uu ku tilmaami doona insha allahu tacala baabka u dambeeya baaba umahaati alawlaad waayahay istilaad ma fulaya aqwaal baa ku jirturi aqwaashii ictaaqeena soo dhaaftay ayaa ku jira qowl dhahaya ma fulayo qowl dhahaya wuu fulaya iyo qowl dhahaya muusirkii mucsirkii baa kala qaadaya qowlkaasana muctabad ah haddaba wuxuu yidhi fain la nunafido haddii haddaba aynaan fulinin oo ninka maalan gabadhan u tegay ee ilmaha u dhashay uu yahay nin mucsirah waaba nin cayrah markaa ma fulaya waa sida aqwaash ictaaq ila ku jirtee amaba qowlkii kale laga xoog badnaa aan qabsanoo ah inuu gebi ahaan uusan fulaynin dabeetana fahamkii uu soo furmo dayntii u taale u bixiyaba gebigeedaba nafar istiilaadki markaa wuu fulayaa ictaaqa waxaana soo dhaaftay inuusan he haddii uu soo furmo waxa weeye inuusan xoroobaynin addoonkii uu xoreeyey markii uu raanta u yaallay maxaa loo kala qaaday marka ictaaqi iyo istiilaadki maxaa la yidhi ictaaq waxa la yidhi waa qowl qowlkuna waa iska daciif hadduu xilligiisii uu dhici waayo laqi buu noqonaya uu buraya lakiin istiilaadku waa ficli ficilkuna waa xoog badan yahay maanicma u diido inuu fulo maanicna waa maxay waa xaqa murtahinka ku tacaluqa xaqii hadduu meesha ka baxo hadaba wuu fulaya istilaadkii oo muwalad bay noqonaysaa de mar ninkan jayds ka bixiy muwalad bay noqonaysaa addoontii uu ureeyey ilmaha ka dhalay intay rahanta u taallay haddaba addoontaasi intay rahanta u taallay haddii ay ilmihii umusho dabeetana umul raacdo ay dhimato qiimaheedii ayaa laga rabaa inuu magdhabo ilaan asagaa uureeyey oo sabab u noqdeen in ilmahaas urqaado dabeetana ay umusho isaga waxaa ka dambeeyo sabab u ahaa marka waxaa laga rabaa inuu qiimaheedii magdhowo qiimahaas ayaa marka wuxuu noqonayaa rahan oo makaankeedii rahan noqonaya wuxuu idhi walal wau waina uma banaano inuu addoontii uu rahan udhigay wadiyo fain wadiya haddaba hadduu wadiyo falwalad waladkii xorun xor wey wa fii nufuud istilaadi istilaadkii inuu fulayo oo macnaha umuwalad inay u noqonayso aqwaalu lictaaqi aqwaashii xoraynta ee saddexda ahaa ayaa markaa ku jira fain lam yunafidu istiilaadkii haddaanaan fulin fanfaka rahankii uu soo furmo nafada istiilaadkii markaa wuu furaya filasaxi muctamid haddaan qabano falomaatar hadday u dhimato addoontii bilwilaadati bilwilaayati bisabab wilaayati hadday ku dhimato dhalmadii sababteedii harima qiimatahaa waxa weeye ninka raahinkae uureeyey ee ilmahan ay ku dhimatay sababtiisa markaa lahaa qiimaheedi magdhabaya rahna rahan asagoo ah filasaxi muctamid haddaan qaban ila ninkan asagaa dhaafiyey meeshaan eeg fuqahadu qadarka ilaahi way aaminsan yihin gabadha ajasheeda ku dhimatay haddana axkaamta fiqi waa meeshiisa qofka la dilayaba xataa eeg qofka la dilayo ee haddana magta laga qaaday ama loo qisaasayo ajashiisa ku dhintay qof ajashiisa ka horreyna ma jiro haddana waa loo qisaasaya marka hadhihin oo gabadhan ilaahay baa dilaye hadday umur raacday maxaa ninkan miskiinka loogu qabsa ee raahinka ah wardee asagaa kulley uureeyo sababtan hadda ku dhimatay asagaa ka dambeeyay marka mesha waxa lasku haystaa sababta laskuma haysto dilka dilka ilahay baa keenay tacadadat ilasbaabu wlmowt waaxidun waaya walahu wuxuu le ninka raahinka asaga iskale kullu intifaacin intifaac kasta oo shaygii dheefsado marhuunka ah intifacaasoo laa yanqusuhu marhuunkii aan nusqaaminaynin kan rukuubi wadalika mithaal kan rukuubi fuulitaankii weeye daabadii la fuulo wasukna deganaansho wey la dego gurigii rahanta loo dhigay lalbinaau laakiin xaq umale inuu dhiso waxa weye dhulkii rahanta loo dhigay walkhiraasu inuu tallaalo xaq umaleh oo geeda ka tallaalo fain facala haddaba hadduu sameeyo ee uu wax ka tallaalo ama wax ka dhiso lam yuqlac lama rujinayo waxa uu dhisay qadra اljali muddadii noloshii daynta ka hor intaysa dhammaanin wabacdahu markii muddadii ay dhammaato yalacu miya idin qoran mise yuqlacu yaqlacu wuu ninkii raahinka ahaa wixii uu dhisay wuu rujinayaa geedihiina wuu bixinayaa tafi waa haddii aysan ku filaan alardu dhulkii bidayni diinta haddaysan ku filaanin weeye oo wasaadat bihi bilqalci rujintiina markaa waxyaabihii laga sameeyey ama lagu dhisay ama lagu tallaalay rujintiisana ay qiimaheedu kor ugu kacayo ninka raahinka ah wuxuu xaq u leeyahay inuu intifaacsado ee shaygii marhuumka ahaa yacni intifaacsi kasta oo qiimihiisi aan hoos u dhigaynin intifaacsi kasta oo dhersho kastaoo qiimihiisi aan isqaaminayn oo waa maxay kaasi intifaacsiga aan qiimihiisi hoos u dhigaynin ka rukuubi waa inuu hadduu maalan yani eh, ahaa neef neefkii uu rarto ama uu fuulo alasbu ha alaskii buu fuulay gaarigu ha gaarigiibuu fuulay waxoogaa yar adeegsade wasukna deganaansho guribuu ahaayo gurigu rahan u dhigay wuu deganaan karaa ninka raahinka ah wuu dhigi karaa inta diintii laga gaaray haddii adhow iib loo bahdo waan kaaga bixiye dee gurigii waan degaya niyo marka way bannaan tahay taasi wax dhib ah oo ku jaban ma jiro xadiid baana ku soo arooray nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam aldahru yurkabu binafaqatihi ida kaana marhuunan ولبن الdr يشhرب بنفقته إذا كان mrhوna bhaaري baa wariyey macnaha hahri waa daabadii baa laga wadaa waa la fuuri binafaqatihi yani ahrigaas nafaqadiisa haddii kharashkii aad bixinayso waxa weeye waad fuuli kartaa oo waad manaaficsan kartaa idaa kaana marhuun hadduu marhuun yahay shaaficiyadu marka waxay leeyihiin ninka laga hadlaya ee daabada manaaficsanaya ee fuulaya ee caanaheeda cabaya waa ninkii raahinka marka nabig wuxu ul alay slam maadaama nafaqadiisi uu bixinayo neefka nafaqadiisi lagu leeya asaga markaa caanihiisana waa cabaya neefkiina wuu raranaya wuuna fuulaya guri hadduu ah, guri wuu markaa eh, degaya laakiin waxaan la ogolayn intifaaci kasta oo waxa weeye dhib u keenaya ama nusqaaminaya sida maalan dhismihii oo kale in wax ka dhiso dhul buu ahaa dhulki ka dhis dhulki hanta u wax kama dhisi karo geedo kuma talaali karo waaweyn oo hadhow qiimihiisii nusqaaminaya haddii haddaba dhismihii uu dhiso ama geedihii ka tallaalo la fujin mahayo dhismaha iyo geedahaba inta laga gaadhiyo madashii daynta waaya maxaa yeel waxaa suuragal ah ninka inuu diinta iskaba bixiyaaba dhici kartaba oo looba baahaninba in la fujiyo geedihii iyo dhismayaasha waaya haddii yani geedaha iyo dhismayaasha qiimihii isaaminayaan wayaan haddii laakiin muddadii ay dhammaato oo markaa diintii ninkii uusan bixinin isla markaas damca dhulkii in la iibiyo dhulkiina maadaama dhismo uu ku yaallo geedana laga tallaalay usan ku ilaanaynin qiimihiisi qiimihii deynta lacagtii deynta usan ku ilaanayn haddiise laga fujiyo qiimihiisi kor u kacayo marka waa la fujinaya marka hee ninkii rahinka leeyahy adeer geedii ad ku tallaashay rujiso dhismayaashaada fujiso dhulka waa la iibinayaa yani waxyaabahaad ku samaysay qiimihii dhulka ayay nusqaaminayaa wuxuu yihi walahu waxaa u banaa ninkii raahinka kulli intifaaci intifaac walba oo laa yanqusuhu marhuumkii aan nusqaanayn ka rukubi sida fuulitaankii wasugna deganaanshihi lal bina dhismihii maya walkhiraasu iyo tallaalkii fain facala haddaba hadduu dhismihii iyo tallaalkii uu sameeyo dhulkii tallaalo rahanki u yaallay lam yuqlac la rujin maayo qabla alajali muddadii daynta ka hor wa bacdahu markii muddadii dhammaato kadib yaqlac wuu rujinayaa ninkii rahinka ah in lam takun ardu dhulkii haddaysan ku fillayn bidayni dayntii wazaadat marka ay qiimaheeda ku ziyaadayo bihi qalciga rujinta ku ziyaadayo uma dabeetana in amkan hadday suurto gasho alintifaacu in intifaacsado shaygii marhuug ah biayri istirdaad iyadoon la soo ceshanin lan yastrida ma soo ceshanay ninka raahinka ah wailaa haddii kale uysan suuragalahay inuu intifaacsado inuu soo ceshado mooyaane fayastridu wuu soo ceshanaya wayushhidu wuuna markhaati gelinayaa in itahamahu ninkan raahinka ah haddii uu tuhmo ninka murtahika hadduu tuhmo osdhaho ninkan armuhu alaabta ku soo celin waayaa wuxuu ku yidhi ninkan raahinkan waxaan soo tilmaanay in he inuu intiaacsan karo shaygii marhuuka ahaa intiaac kasta oo aan dhib u keenayn oo nusqaamayn haddaba haddii uu intiaacsan karo shaygii asagoon soo ceshanin waxaa weeye halkiisa asagoo jooga oo ninka murtay gacantiisa ku jira hadduu intiaacsan karo wuu intiaacsanaya oo soo celin maayo oo maalan waaba addoon addoonkiina waxa wey nin addoon farsamo yaqaana ah. oo maalan khayaada wax dawaarlaah halkiisu ku shaqayn karaa asagoo ninkan rahin gacantiisa ku jira ama waa makaanig ama waa macallin ama waa nin farsamo yaqaan asagoo ninka raayinka gacantiisa ku jira ayuu shaqayn karaa oo shaqadii loo dirsada qaban karaa waaga saasuu intifacsana haddii kale oo aan la intifaacsan karin shaygii marhuumka ilaa inuu soo coshaday mooyaane marka ayada ah wuu soo coshanayaa ninkii raayinkaa soo coshanaya gurigi u rahandhigay wuu soo coshanayaa gaarigi u rahandhigay wuu soo coshanayaa aad fiirso dabeetana ninkan raahinka ah markuu soo coshanayo multaynka wuxuu xaq u leeyahay inuu markhaati dhaho oo markhaati geliyo hadduu ku tuhumo hadduu ka yeershishay ninkan bilow hadhuu kugu booda o dhahoni o alaabtan xageed ku aragtay goormaa rahan kugu dhigay hadhuu ku booda oo ka cabsado wuxuu xaq u leeyahy markaa inuu markhaati geliyo o dhaho nin kale warniyo markhaati ka noqo ninkan inaan alaabtan rahan oga hayay haddana u yidhi soo manaaficsan iguna soo celin doono laada markhaati ka noqo hadhow hadduu inkiro si aad markhaati igu noqoto wuxuu i uma dabeetana in amkana hadday suurto gasho alintifac isagii marhuumka laintifacsado bieyri sideeda iyadoo la soo coshanin yastaridi ma soo coshanin wa ilaa haddii kale ayna suurtagal ahayn in la intifaacsa iyadoo la soo coshan fa yastaridu wuu soo coshanaya wayushid wuu markhaati gelaya murtahinkii in itahamahu raahinkii hadduu tuhumo uu ka shakiyo inuu hadhow ku inkiro walahu waxaa u bannaa raahinkii biidni murtahini rahan qaatihii idankiisiima macnaha wixii aan soo diidnay hadda ka hor ayaa u bannaan dhammaan waayahay walahu ninkii murtahinka ahaa wuxuu xaq u leeyahay arrujuuc inuu ka noqdo idankii qabla tasarufi raahini ninkii rahanqaataha intuusan xoolihii ku tasarufin ka hor fain tasarafa haddaba hadduu ku tasarufo jaahilan isagoon ogeyn birujuuci noqoshadiisii faka tasarufi wakiilin wakiil tasarufkii inbuu la mid yahay wakiilkaasoo jahila caslahu in la casilay aan ogeyn walow adina fii baycihi waaya wuxuu ku yihi ninkan murtahinka ah ninka raahinka ah wuxuu xaq u leeyahay dhammaan waxyaabihian usoo diinay oo dhan haddii ninka murtahinka u fasaxo waxaan hadda ka hor nidhi ninka raahinka uma banaano inuu ku tasarufo maxay marhuumkii tasaruf milkiga zuulinay sida iibkii iyo hibadii iyo waqafkii iyo wixii la midka ah waxaasoo dhan usoo diinay ninkan murtahinka hadii uu dhaho waxaasoo dhan waan kuu fasaxae waxaa weye gaariga haddaad doonto raahanta u yaala iibi waxa weye waqaf ka dhig dhulkan waxa weye qof kala sii hadduu dhaho taasi u tahay taa waa ka dhiganta asag ka tanaasulay caqdiga he caqdiga rahanka xaqana asaga iskale aa isaga ma dhaafaya marka wuu ka tanaasuli karaa ninkan murtayinka haddaba ee ninkan u fasaxay inuu ku tasarufo xoolihiisii rahanta u yaalay uu u hayay haddii uu ka noqdo rahankii qabla tasaruf ma banaan tahay ninka intuusan wiiiba wu iibi wuri gaariga rahanta u yaalay iska iibso waad baahan tahay war gaariga iska iibi ku fasaxay dabeetana intuusan iibinin buu ka noqday wa banaanta wa banaanta inuu ka noqdo waaya markaa ninkii yani uu u jidi kara udhihi kara ha iibinin waaya haddaba ninka raahinka hadduu tasarufo isagoon ogeyn ninkan inuu ka noqday waxaa la matay sida wakiil tasarufay isagoon ogeyn muwakilkiisii inuu casiray nin baa nin kala dirsaday oo hawl u dirsaday wuxuu hi gaariga soo iibi dabeetana intuu hawsha ku maqnaa ayuu yihi ninkan waaman ka casilayba hawshi wakaaladii waan kala soo noqday dabeetna ninkan wuxuu iibiyey gaadhiga isagoon ogeyn in la casilay tasarufkiisi buu fulayaa baabul wakaalo noogu imaan doonaa lakin halka waxaa noogu iman dona masle masle khilaafi sida muctamadka inay tahay he alasax anahu laa yanfid marka inuusan fulaynin tasarufkii kana waa lamid hadduu tasarufo ma fulayo tasarufkiisii wuxuu i walahu waxaa u banaan ninkii raahinka ahaa biidni murtayni murtayinka idankiisiba macnaa waxay aan usoo diidna o dhan awalahu waxa uu leeyahay ninkii murtayinka rujuucu ka noqdo qabla tasarufi raahini rahinkii intuusan tasarufin ka horrayn tasaruf haddaba hadduu tasarufo jaahilan isagoon ogeyn birujuuci noqoshadiisii ninkii murtayinka inuu ka noqdo idankiisii fasaxiisii faka tasarufi wakiilin wakiil tasarufkii may la mid tahay wakiilkaasoo jahila ka jaahilaha cazlahu ilaa cazilay masle u dambaysa ee kusoo khatibayna cashirkeena walow adina haddii uu idmo fii baycihi iibkiisii haddii uu idmo waxaa idmaya murtahinki rahinkii u idmay inuu iibiyo shaygii marhuumka ahaa ajala si u dedejiyo almuajala nayntii la madareeyey liamani lacagtiisa amanilmabiic kaa la iibiye lacagtiisu kasoo dedejiyo lam yasax albayc bayca asix maayo wakada saas oo kale low sharada hadduu shardiyo rahna amani lacagtii shaygaa lagu iibiyey inuu rahan ugu dhigo filabhari muctamad haddaan qabano ayadna ma asaxayo arrinkaas macnaa wuxuu ku wuri ninkii murtahinka ee rahanqaataha ahaa shayguu rahanta u haystay ayuu ninkan u idmay inuu iibiyo xul iibi laakiin bishard dayntii muddada madalaysnayd ee maalan aan sugin sanad inaad ku bixiso ayaad lacagtiisa iga sii noontaa gaari soomaa sheeg rahan u yaalla wuxuu hi gaarigan ii dayntii aan kuu lahaa idiga amaahatay kunka doolar ahayd markaad iibiso lacagtiisa iga soo dadaji liyucajila almuajala min tamani waa kaas gaariga markaad iibiso lacagtii iga soo dadaji aan kuu lahaa ee kunka doolar ahayd ma banaana baycina asix maxaa yeel waa beyc he dani ku jirto shardigaa lagu xidhay baan diidaya inuu beyci asaxo waay waa beyc ah wax lagu shardiyo sidoo kale haddii uu shardiyo in uu iibiyo oo dabeetana lacagtiisa gaarigan lacagtiisa markaa rahan uu dhigo taasina ma banaana maxaa markaa asagaa danaysanaya gaarigan culeyskiisi iyo iyo space ka qaadanayo diidan ilaalintiisa lacag yar wuxuu rabaa yar intuu geliya khasadi kusoo xidho uu saa ku ilaaliyo doonaya marka taana waa shardi asagoo ku danaysanaya eh ma asaxayo labadaba asixi mahayaan walow adina hadduu ninkan murtahinka uu idmo ninkii raahinka ah fii baycihi shaygii marhuumka inuu iibiyo liyucajila si u dedejiyo almuajalata intii la madaleeyey min tamani cagsi usoo dedejiyo lam yasax albeycu beyc asixi mahayo wakada waxaa lamida low sharada haddii uu shardiyo rahna thamani lacagtii inuu rahano u dhigo lacagtii shaygii lagu iibiyey bilabhari muctamad haddaan qabano wallahu tacaala aclam